بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وعشر كان لبي تبنات لكتاب سفينة النجاة للشيخ العالم الفقيه المعلم سالم بن عبد الله الحضرمي رحمه الله تعالى waxaan soo gaarnay fasalka shuruudda jumcada ku asaxdo iyo axkaamteeda iyo khudbadeeda iyo abwaabtaas jumcada la xidhiidha oo cashirkeenna maanta uu ku saabsanaan doona ee labiyo tobnaad wuxuu yihi mualifku raxima allahu tacaala faslun shuruudu sixati ljumuca jumcadu inay asaxda shuruudda ku xidhani sittatun lix wey waa sidii naxwada haddaad u laqbaysa soomaalida aynu dhihi jireen mudaaf ileyhi gadaal gadaal baa loo laqbeeyaa marka shuruudu sixati ljumucati shuruudda ku xiran inay asaxda jumcadu sittatun lix si erayd u kala horeeyaan haddaad u laqbaysana saas way kow an takuuna waa inay tahay kulluhaa dhammaanteed fii waqti duhri dhammaanteed waa inay dhacdaa waqtiga duhurka oo aanay ka horeynin kana dambeynin waxaa loo daliishaday culimmadu u daliishadeen in nabigu xilligaa tukan jiray sala allahu alayhi wasalam xadiidkii bukhaari wariyey anas ibni malik radia allahu canhu wa wuxuu leeyahy nabigu sala alla alay slam wuxuu tukan jiray jumcada xiina tamiilu shams qoraxdu markay iilato ama ay zuushay duurku soo galo sidoo kale wuxuu imaamu muslim fii saxiixihi ku wariyey min xadiidi jaabir inuu leeyahay kunaa nusallii maca rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam aljumuca nabigaanu jumcada la tukan jirnay uma narjicu fa nuriixu nawaadixana kadib aan noqon jirnay markaasaan geedii aan beeraha kaga shaqaysanaynay raawixin jirnay amaan ku waraabinaynay ruwaadda qaarkood baa isweydiiyo raggii ka wariyay jaabir la weydiiyey saacadee bay ahayd kaasi waxay idhahdeen zawaalu shams qoraxda markay zushahay taasi waa shardiga koobaad shardiga labaadi waa an tuqaama waa in la ooga jumcada fii khudati lbaladi magaalo degan oo guyo jeexatay in laga dejiyo lagu ogaway iyadana waxay culimmadu u cuskadaan raxmat ullaahi calayhim jamiican in nabiga sal ly slam xilligiisii aan meel aan deegaan rasmi ahayn aan jumco laga ogin dadkii baadiyaha iyo reer guuraaga ahaana jumco aan la farin oon la ogin xadiidkii malik bn xuwaaris ee bukhaari ee keyrkii wariyeena nabigu waa ku yiri sala allahu alay wasalam salluu kamaa ra-aytumuuni usalli u tukada saaad i aragteen anoo u tukanaya shardiga saddexaad wa an tusallaa waa in la tukada jamaacatan jamaaca lagu tukado in jamaaco lagu tukadana waxaa uu daliila ah, xadiidkii taariq ibni shihaab ee abu daawuud fii sunanihi ku warinayay culamo kaleba la wariyeen uu leeyahay nabigu sal ly slam wuxuu yihi aljumucatu xaqun waajibun calaa kulli muslimin fi jamaca jumcadu waa xaq waajib ku ah qof kastoo muslimihi inuu jamaaco ku tukado abu daawud baa xadiidka baab jumcada kusoo wariyey sheekh albaanina saxiix abi daawud sagaal boqol toddobaatan iyo sideed saxiixa faahfaahsan weeye waa xadiid saxiixa buu ku leeyahay shardiga afraad wuxuu yidhi wa an yakunuu waa inay noqdaan arbaciina afartan axraaran oo xor ah dhukuuran oo rag ah baaliqiina oo qaan gaadhay mustawtiniina dad degan ah oo reer guuraa iyo reer baadiyaan ahayne dad meesha rasmi u degan ay yihiin haddaba mualifku raximah llahu tacaala halkan wuxuu shardigan isugu keenay awsaaf shan ah tiradoo afartana ah. wasfigoodoo axraara iyagoo raga iyagoo qaangaada iyagoo mustawdiniina ama inay xor yihiin iyo inay baaliqiin yihiin wuxuu ku cadiyey xadiidkeenu hadda soo maray ee taariq ibni shihaab baa waxaa ka mid ahaa aljumucatu xaqu waajibun cala kulli muslimin fi jamaacatin ila arbaca jumcadu waa xaq waajib ku ah qof kastoo muslima jamaaca inuu ku tukado afar marka laga reebo cabdin mamluukin addoon laleeyahay waajibku maaha halkaa waxaa ka caddaatay inuu xor yahay baa shardiga qofku aw imra'atin ama qof dumara halkaa inuu shardiga labaadee rag yahay baa ka cadaatay dumar laguma leh aw sabiyin ilmo caruurana laguma laha halkaa baaliqiinta shardiga ah ka soo baxay aw mariidin qof jiran xadiidkana waana soo sheegna xadiis saxiixa ah inuu yahay si sheekh albani saxiix abi daawuud sagaal boqol toddobaatan iyo sideed ku sheegay haddaba inay axraar yihiin oo rag yihiin oo qaangaad yihiin saddexdaas sharti dadkay ku waajibaysaay waxaa ka cad xadiidkaasa ku cad waxaa kuu soo haray tirada afartanka ah tirada afartankii waxaa loo daliishaday xadiid abi daawuud isna wariyey oo kacb ibni malik laga warinayo radia allahu canhu ardaah markuu juna wuxuu wiilkiisaan ka warinayo ma allaale markuu jumco adaankeed maqlo aabbahay kacb ibni malik intuu waayeelay u waday wuxuu ilaahay naxariis u weydiin jiray ascad ibnu zuraara nin la yihahdo maalinkii dambe aan ku uri aabe haddii aad adaanka maqasho ascad ibni zuraara ilaahu dambi dhaaf u naxariis dhahdaaye maxaa xidid ka dhexeeya muxuu yahay wuxuu yihi muxuu ahaa qofkii ugu horreeyey ee hasmi nabit meesha la yidhaahdo oo ka tirsan deegaanka reer bani bayaada ninkii u horreeyey jumca lagu tikiyey buu ahaa intaa nabigu soo hijiroon wayay sala alla alay slam waxaan ku yidhi wuri imisaad ahaydeen maalintaas wuxuu yidhi wuri afartan baan ahay xadiidka sheekh albani irwaa khaliilka lix boqol raqamka wuxuu leeyahay waa xadiid xasana sida loo dariishadayna waa sida imaamu nawowi majmuuc almajmuuc sharx lmuhadab ku sheegay oo wuxuu yihi ummaddu way ku ijmaacday jumcada inaan keli kelin loo tukan karin oo cadad iyo jamaaca loo baahan yahay asalkuna uu duhur yahay haddaba jumcadu ansixi mayso ilaa cadad daliil loo hayo la helo afartan in lagu tukan kara daliil baanu haynaa ka yar daliil cad in loo hayo mooye in ku ansixi maysa mana jira buu yidhi halkaasuu mualifku raximah llahu tacaala u istaagay ama fuqadeena shaaficiyadu ay u daliishadeen ama shardiga mustawtiniinta ah aan kusoo marray nabigeena ala slam xilligiisii inaan meelaha tuulooyinka ah iyo banaanada aan midna lagu oogi jirin oo shardigii labaad markaynu soo mariyna wa an tuqaama fii khudati lbaled baynu arrintaas soo sheegnay shardiga shanaad waalaa tasbiqahaa waa inaynay ka horeynin walaa tuqaarinahaa aanay la xidhiidhsanay jumucatun jumco fii dalika albaladi beledkaas waa inayna jumco kaloo la xidhiidhadsataa aynay jirin tan waxaa loo dariishaday xilligii nabiga alay slam iyo khulaafadu madiine iyadoo weliba kale fogay oo masjidka nabiga looga iman jiray masjidka quba looga iman jiro o cabaar loo soconayo looga iman jiray masjidka qiblatayn ree berisalem ay deganaan jireen oo anagu uu ku lahaa dad badanna tuulooyinka daafaha deganaa iyo cawaalida wax jumco samaystay iyo meel kale jumco lagu oogi jiray ma jirin salaadaha kale waa lagu tukan jiray marka jumca la xidhiiri jirtay iyo mid ka horreyn jirta ma jirin jumcada ugu horreysay sida bukhaari saxiiis cabdillahi bin cabas ka wariyey wuxuu leey awalu jumucatu jumicat bacda jumucatin fi masjidi rasulilahi sal l slam jumcadii u horreysay oo la oogo tii masjidka nabiga kadib في مسجد عبد القيس به reer cabdilqays masaajidka ay dhisteen bijuwatha min albaxrayn juwatha meesha la yihahdo baxrayn kamid a baxrayn waxaa la yidhaahdaa dhulka hadda waddan dowladda baxrayn la yidhaahdo ilaa bariga sacuudiga mantiqa sharqiya meesha la yidhaahdo meeshaana waxaa weeye wax aada u tiro badan oo boqolaal ama kun kilomitr dhan ama ku dhow bay u jirtaa madiina hadigii nabiga markaa curfiga iyo muqaaranka ahaa ayaa sida ah shardiga lixaad waxa weeye wa an yataqadamahaa waa inay ka hormaraan khudbataani laba khudba inay ka hormaraan shardiga waa xadiidkii cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma bukhaari muslim wariyeen uu lahaa kana nabiyu yaktubu khudbatayni yaqcudu baynahuma laba khudbo dhexdooda uu fadhiisto ayuu nabigu khudbayn jiray sala allahu alayh waalih wasalam intaasina waa lixdii shuruudu sixati ljumucati uu ku magacaabay mualifka iyo daliilkoodii kadib wuxuu yihi faslun arkaanu lkhudbatayni khamsun khamsatun khudbada tiirasheedu shan wey shantaa tiir khudbada marka la aqrinayo in la ilaaliyo wey kow xamdullahi fiiha ilaahay khudbadaa in lagu maha fiihimaa labadaa khudba ilaahay in lagu mahdiyo subxaanahu wa tacaala oo xamdiga ilaahay nabiga ay ka sugan tahay sala allahu alayhi waali wasalam xadiidkii jaabir ibn cabdillahi imaam muslim fii saxiixii ku wariyey wuxuu lehy kaana rasuululah sal slam yaktubu nnaasa nabigu dadku waa khudbay jir yaxmadu allaha wa calayhi bima huwa ahlu uu ku mahdin jiray ilaahay ammaanta uu mudan yahay buuna ammaani jiray uma yaquulu kadib u dhihi jiray man yahdihi illaahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah wa khayru lxadiidi kitaabu llah saas u jir nabi alay sala slam shardiga labaad wuxuu yihi wasalaatu in lagu saliyo cala nabiyi sala allahu alayhi wasalama fiihimaa labada khudbo in nabiga lagu saliyo sala lla alay slam iyadana waxaa u daliila baynu leenahay xadiidka xadiid abi hureyre laga wariyey oo imaamu axmed fii musnadihi kusoo saaray tirmidina fii sunanihi oo waa xadiid xasana uu yiri xaakimna wariyey fii mustadrakihi oo waa saxiix uu yiri bayhaqina soo saaray baa wuxuu leeya nabig alay slam ma jalasa qowm majlisa lam yadkuru llaha tacaala fiih walam yusalluu calaa nabiyihim sala allahu alayhi wasalam ila kana calayhim tira fain shaa cadabahum wain shaa lahum dad haddii meel ma fadhiistaan aynan ilaahayna ku xusin nabigiisana ku salliyin fadhiga ma sameeyaan ilaa haddii dhacdase nuqsaan iyo dhaliil iyo de wax soo galay buu noqon ilahay hadduu doonana wuu cadaabayaa hadduu rabana wuu dhaafayaa tirmida waa xasan buu leeyahy saynu sheegnay xaakimna waa saxiix buu leeyahay sheekh albani silsilat lxadiidi saxiixa xadiid juska koobaad xadiidka toddobaatan iyo afar raqamkiisu yahay uu ku sheegay halkaa waxaa laga qaatay in iyadana nabiga lagu saliya sal alla alay wasalam labada fadhi ee khudbada de laba majlis oo kale kay noqon karaan saddex walwasiyatu in la dardaarmo bitaqwa cabsi fiihimaa labada khudbo ilahay cabsidiisa dadka in loo dardaarmo wey iyadana waxay yidhahdeen waa asaaska khudbadaba loo jideeyey ee jumcadaba laysu wacdinayo nabiguna dadka isugu yeeri jiray sala allahu alayh waalih wasalam dadka in loo khudbeeyay ahayd shardiga afraad wuxuu leeyahay wa qiraa'atu aayatin aayad in la akriyo min alqur'aani kamida fii ixdaahumaa ama fii axadihimaa midood ama ixdaahumaa nusakh qaabsay u kala qorayaan iyadana waxaa laga wariy waxaa laga faa'iidaystay xadiidkii yacla bni umaya ee bukhaarina saxiixiisa ku wariyay muslimna sidoo kale baa wuxuu leeyahy samictu nabiya sala allahu alayhi wasalama yaqra'u cala lminbari wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk aayaddaasaan ka maqlay buuri nabigu sal ly slam isagoo mimbarka ku akrinaya waxaa kaloo lamida ah sida imaamu muslim fii saxiixihi ku warinayo xad gabadha la yihahda camrata binta cabdiraxmaan baa walaasheed ka warinaysa ay leedahay akhadtu qaaf wlqur'aani اlmajiid min fi rasuuli اllahi sala اllahu alayhi wasalam suuradda qaaf alqur'aani almajiidi ah nab nabiga afkiisaan ka bartay oo carabkiisaan ka bartay sala allahu alayhi waalihi wasalam yowma aljumucati maalinta jumcadaan ka bartay huwa yaqra'u biha cala alminbari fi kuli jumuca jumco kastana mimbarku ku akri jiray shardiga xigay ugu dambeeya wuxuu yihi runiga dambe waducaa in loo duceeya lilmu'miniina mu'miniinta iyo walmu'minaati dadka dumarka muminaadka fi lakhirati khudbada dambe taana waxa weye salafan can khalafin baa laga soo guuriyey ta dambena waxaa looga dhigay waxaa la ducadu sidoodaba gabagabadiiyo gunaanadkay munaasib tahay soo ataxiyaadka maadan arag markaad dhamaysanaba ase inuu yihi wali takhayar min adducaai maa shaa wuxuu doono ilahay markaa ha ku barya baabkaa u furan inta kale acmaal baa la waday gabagabada in laysu duceeyo duca lagu gabagabeeyana way fiican tahay intaasina wuxuu mualifku kaga baxay raximah llahu tacaala arkaantii khudbada wuxuu ku xiji siiyey shuruud lkhudba khudbada shuruudda laga rabo oo fasalka ugu dambeeya abwaab ljumuuca ah shuruuddii wuxuu yihi faslun shuruudu lkhudbatayni casharatun labada khudba shuruuddoodii way fasalka labada khudba shuruuddoodu casharatun toban waay shuruudani waxay ka dhigan tahay dee khudbaad u saaran tahay salaadii duhurkii oo jumco noqotayna laba ragcadood bay noqotay labadan khudbo markii saa loo tukadana loo dhameeyana salaadii baa la geli ninka khudbeynayaana imaam ah dad buuna hor taagan yahay masaajid iyo mimbarna waa ku jira sidii salaadii axkaamteedii bay qaybo yeelanaysaa kow atahaaratu inuu taahir ka yahay can ilxadathayni labadii xadath alasqari yar kii yaraa iyo walakbari kii weynaaba waa inuu weysadii xabii burinaya kana ka beri yahay oo taahir ka yahay najaasaadkana waa inuu taahir way soo socotaaye wixii qabays waajibinayna waa inuu taahir ka yahay qof aan weyse qabin ama qabays waajibaba lagu leeyahay dee khudba ma akriyi karo nabiguna alay sl markuu meesha kasoo dago hor u geli jiray waa cibaadatul kayfiya shuruudu salaad bayna kamid ahay laba watahaaratu in daahir laga yahay can inajaasati najaasada fi thawbi dharka walbadani jirka iyo walmakaani meesha taagan tahay wa safru lcawrati iyo cawrada in la asturo saddexdaasi shuruudu sixati salaati bay ahayd khudbaduna waxay ka dhigan tahay sidii qeyb salaadii kamida ah saa darteed bay shuruudii in la ilaaliya waajib tahay kow laba khudbada iyo salaada waxaa inoo iman doontaa inay la xidhiidhiya inay shardi tahay qof aan tahaaro qabinna oo najaasada iyo xadadkii daahir ka ahaynna dee maba muwaalaad ma samayn karo ma xidhiidhin karo waad markaa kadib qabays iyo wayse doontaa waxaa saddexeeya cawrada faydideeda qof mimbar saaran oo dadka kasii horjeeda kashful cawrati waa xaaraan oma banaano intaasoo dhan waxaad ku dartaa nabig sal l slam isagoo weyse qaba oo qaba oo najaas iska ilaaliyey oo cawradiisu asturantahay buu khudbeyn jiray marar badanna waxaan soo sheegnay nabigu alayh salatu wasalaam yihi sida xadiid malik ibn cuadis ku yiri bukhaari iyo keyrkii wariyeen salluu kamaa ra-aytumuuni usalli intaasi waa saddexda shardi ee hore ee mu mualifku uu sheegay raximahu llahu tacaala shardiga afraad walqiyaamu taagni in lagu khudbeeyo weeye lilqaadiri qofkii awooday calalqaadiri qofka awooda qofku hadduu awood leeyahay o istaagi kara khatiibkaa inuu taagni ku khudbeeyaa laga doonayaa laba shan waljuluusu inuu fadhiisto baynahumaa labada khudba dhexdooda fawqa tuma'niinati salaati xasilkii salaada la xasilayay wax wax yar dheer inuu fadhiista iyadana laga doonayaa labadan sharti iyadana waxaynu kusoo marnay nabigeena sala allahu alayh waalih wasalam xadiidkii ibni cumar inuu ku yiri ee muslim wariyey iyo kayrkiiba kaana yaktusu yaktubu yowma aljumucati qaaima uma yajlisu uma yaquumu kamaa tafcaluuna alyawm nabigu isagoo taagan buu khudbayn jiray u fadhiisan jiray kadibna waa istaagi jiray sida haddaba aad samaysaan culamada qaarna waxay daliishadeen qowluhu tacaala waidaa ra-w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'iman waxay kusoo degtay khudbada jumcaday ahayd wa tarakuuka qaa'iman adoo taagan bay kaa tagayawi kaasna intaasay u daliishadeen culimadu raxmatullaahi calayh kadib mualifku wuxuu yidhi walmuwaalaatu in la xiriiriyaa shardiga baynahumaa labada khudba dhexdooda waa shardiga lixaad shardiga toddobaad walmuwaalaatu in la xiriiriyo baynahumaa labada khudba iyo wa bayna asalaati salaada dhexdoodana in la xiriiriyo labadani waxaa u daliila ah, kow itibaacu lathar nabiga in la raaco sal ly slam waayo xilligii nabiga iyo khulafada sidaan bay ahaan jirtay ummadana salafan can khalaf in horiya in dambe waxaa la kala dhaxloo lasoo kala guuriyey inay saa isu raacsanaadaan laba khudbada iyo jumcada salaada marka la eego si laba salaadoodoo la jamcinayay dhinac ka shabahaan laba salaadoodoo la jamcinaya inay xiriiraan inay shardi tahay iyo daliilkeedana waan soo marnay qiyaasku marka saasuu keenaya inay muwaalaad xiriiraan waxaan leenahay saddex xiriirinta labada khudbana la xiriiriya dhexdooda khudbada iyo salaadu inay xiriiriyaan qalbiga qofka iyo khushuucdiisa saameyn bay ku leedahay wacdiga xiriirka ah oon kala guyin iyo salaadu salaaduna khushuucdeeda wixii soo dhaweynaya waa loo baahan yahay in la sameeyo inahaas bay culimmadu u daliishadeen raxmatullaahi calayhim labadaa shardi ee lix iyo toddoba ah shardiga sideedaad wa an waa inay noqdaan labadaa khudbo carabiyati af carabi in lagu akriyo wey labada khudbo carabiga marka lagu akrinayo waxaa loo jeedaa arkaanteeda salafan an dadkiina sanad iyo khulafada iyo sidaasay ahaayeen midda labaad waxay yidhaahdeen waa dikri mafruud oo waajiba sida taxiyaadka iyo takbiirat lixraam iyo tasliimta kuwaasina lama bedeli karo laakiin fuqahadeena waxay ku dareen oo kale arrintaasi waa markay dadku carabiga garanayaan ama intooda badan carabi garanayaan haddii aynan garanaynin maqsuudka acdamka ee khudbada oo taqwada iyo alla kacabsiga in la ilaaliyo la fara ah in la ilaaliyaa ka haboon waxay dheen atixiyaadka iyo takbiiratulxraam ku duwan tahay khudbadu alfaad sharci uu soo jeediyey ma laha oo la yidhi sida alfaadda hala akriyo laakiin atixiyaadka iyo takbiirta iyo tasliimtu eraya sharciga sidiisa loo xifdiyo on macnaheeda xataa inaad fahanta inaan qasab ahayn bayba weeye midda kale dadku hadday caajiziin ka yihiin saqata alwujuuba maca alcajzi aniga waxay ila tahay waxay fuqaadeenu ka hadlayaan arkaanta khudbada waay inta kale afkala waa laga dhigi karaa in marna carabi lagu sheego qeybna soomaaliya loogu daro oo ama dadka luqadooda loogu daro labadiiba la jamciyo in arkaantiina carabi lagu oofsaday dadkiina mawcidadii iyo maqsuudkii la gaadhsiiyey ba aada u fiican baan isleehay shardiga sagaalaad wuxuu leeyahay waa an yasmacahaa yusmicahaa waa inuu maqashiiyo arbaciina afartan shardiga afartankii horeynu usoo maro xadiidkii kacb bni malik baa isagan ah maadaama dadka inay xaadiraan afartan inay tahay loo dariishanayo xadiidku afartan inay tahay waajib ahayd dee afartankii inay joogaan baa shardi ah oo ilaa dee afartan cala alhawaa ah meel wax loogu akriyaya malah wa an takuuna waa inay tahay kulluhaa dhammaanteed fii waqti duhri waa inay tahay dhammaanteed waa inay waqtiga duhur ka dhacdo waa shardiga ugu dambeeya shuruudii tobanka ahaa sababtoo ah salaada duhur ayay bedelka tahay xadiidka anasna waa soo marray nabigu wuxuu tukan jiray xiina tamiiru shamsu khudbaduna jumcada waqti salaadii salaadii jus ka mid ee lamid tahay saa darteed waktigii salaada loo ilaalinayay baa khudbadana loo ilaalinayaa wallahu aclam intaasina waxaa ku gabagaboobay shuruudii khudbat ljumuca ay lahayd kadib mualifku intaa kadib wuxuu u gudbay baab baabaabu salaati fasalkii ugu dambeeyey oo ah aljanaa-is janaazada janaazada oo dhowr fasal uu ka dhigay mualifku raximah ullahu taala wuxuu ihi faslun janaazadu waa meydka salaada lagu tukado waxaa raacaya axkaam kaloo dee salaadii aan lagu tukan karin in la dhaqo oo la kanfa maahan wax kadib waxaa imanaysa markii lagu tukadana waa in la aaso hal meel haddii salaadii looga hadlayo axkaamtiisii kalena qeyb tahaare gelaysayna waa lasoo raray qeybtii aaska iyo libaaska gelaysayna waa lasoo raray ayb wuxuu yihi faslun waa fasalka ugu horeeya aladi yalzamu lilmayiti arbacu khisaalin aladi arrinka iyo xaqa yalzamu u waajibaya lilmayiti qofka geeriyooday arbacu khisaalin afar xaaladood wey afartaa waajib weeye xukunkooda kow gasluhu in la dhaqo laba wa takfiinuhu in la kanfo saddex wasalaatu calayhi in lagu tukado afar wa dafnuhu in la aaso afartaasaa u waajibaysa amaa qabiiska qitaanku inuu waajibayo waxaa uu daliila axaadiid ah fara badan nabig sal l slam xadiidkii bukhaari iyo muslim ay wariyeen can ibni cabbaasin radia allahu canhumaa waa kii lahaa ninkii xajka isagoo jooga hashiisu intay rintay qoorta ka jabee dhintay igsiluuhu bimaa-in wa sidrin biyo iyo caleenta geedka gobka oo saabuun ahaan u geliysa booskeeda oo jirka adkaysa ku dhaqa wa kafinuuhu kanfa fii thawbayhi labadiisa mara ku kanfa haddaba kafankii iyo dhaqitaankiiba waa la faray waxaa kaloo kamid a ah xadiidkii umu cadiya radi allahu tacaala canha o ardaaha gabadha nabigu markay geeriyootay zaynab bukhaari iyo muslimna xadiidka ay soo saarayeen nabigu wuxuu ku leeyay silnaha halaathan aw khamsan aw akhara min dalika bimaa'in wa sidrin wajcalna fi laakhirati kaafura dhaqa saddex ama shan ama ka badan biyo iyo caleenta geedka gobkaana ku dhaqa marka u dambaysana wax udgoonoo kaafuurka iyo ageegsameeya amarkuna wujuub buu tusaya imaamu nawawi fi majmuuc wuxuu kusoo guuriyey inay ummadda muslimiinta iyo culammadu ku ijmaaceen midka dhaqitaankiisu inuu waajib yahay wa am waxaa laga soo reebayaa haddaba midkaa la dhaqayo qofka shahiidka ah isaga la dhaqi maayo xadiidkii jaabir ee bukhaari ee mus bukhaari wariyena waa kii ahaa nabigu wuxuu yii reeyayaa maalin yawm maalintii uxud idfunuuhum fii dimaaihim dhiigooda ku aasa walam yaqsilhum ma dhaqin amaa kafanku isna waxaad ka muuqataa nabiga alay salaam xadiidkii ibni cabaas ee ninkay jabisay wakafinuuhu fii thoobayhi labadiisa mara ku kaafo waa ka yiri umu cadiya iyana markaad ka dhamaysaan isoo ogeysiiyuu yiriyo kafankii buu siiyey qofkiina inaad walaalkii kanfaya kafankiisa ha wanaajiyana xadiid kala ahaa amaa ta af ah saddexaad ee in lagu tukada ah nabigu calayhi salatu salaam marar badan buu amray dadka xadiid bukhaari wariyo salaamata min alakwac wuxuu leeyahay nabi sala wuxuu yidhi nin baa loo keeni jiray geeriyoodo deyn lagu leeyahay markaasu wuxuu dhihi jiray deynta wax lagu bixiya ma ka tegay haddii loo sheegay inuu ka tegay uu ku tukan jiray haddii kalena muslimiintu ku dhihi jiray salluu calaa saaxibikum idinku ku tukada markii ilaahay fatuuxaadka siiyey xoolo badan soo galeenna wuxuu ihi mu'miniinta anaa naftooda uga dhow ninkay dhintoo xoola ka taga dayn ka taga fa calaya qadaahu anaa guditaankiisa lagu leeyahay laakiin xoola hadduu ka taga kale dadkiisaa dhexlaya waxaa laga soo reebayaa shahiidka iyo saliga salaadooda waajib maaha waa lagu tukan karaa amaa shahiidka xadiidka jaabir ee bukhaari wariyey nabigu maalintii wuxuu laba ka badan laba iyo ka badan buu hal kafan isugu geynayay kii qur-aanka xifdi badnaana xagga qiblada hala mariyuu dhihi jiray anigaana shahiid markhaati u ah buu yidhi wuxuuna amray dhiigooda in lagu aas oo aan la dhaqin laguna tukanin haddaba waa hore buu ku tuka kalou danbuu ku tukaday qeyb ka mida iyagoo isku tukadeena way jirtay marka waajib ma aha way lakin waa lagu tukan karaa amaa sabiga nabigu wiilkiisa ibraahim calayhi salaam markuu dhintay kuma tukanin wiilkuna sideed iyo toban bilood buu jiray xadiidka abu daawud iyo imaamu axmed baa soo wariyey min xadiidi caaisha sanadkiisuna xasan waayo wa amaa dafniga iyo aasitaanka wa dafnuhu uu yihi in la aasa inay waajib tahay iyadana way soo martay xadiidka amar buu nabigu in badan amray shahiidkana dharkooda ku aasa waa kii amrayay xadiid abi talxat alansaari bukhaari muslim wariyeenna wuxuu yihi nabigu wuxuuna amray bidafni qatlaa qurayshin yowma badrin wa ramyihim fi lqaliib qoraysh hataa gaaladii dhimatay inaan aasno oon godka ku gurruna amray xadiid cali bin abi aalib abu daawud iyo nasaa-i axmed wariyeen oo saxiixana waa kii markii aabihii dhintay abu aalib ee nabiga uu sheegay alay slat slam wuxuu yihi idhab fawaarih orod tag oo soo aas intaasina waa afartii u waajibaysay iyo adiladoodii kadib wuxuu yihi faslun afartii arrimood buu faahfaahintooda galay see loo dhaqayaa sidee loo kanfayaa sidee loogu tukanayaa sidee loo aasayaa inaha weeye janaazada inta ka dhiman xuri faslon aqalu lgasli dhaqitaankan ugu yar tacmiimu badanihi jirkiisa in la wada gaadhsiiyo weeye lagu camimo almaa biy bilmaa-i biyo lagu camimo jirkiisa in biyo la wada gaarhsiiyo intaasa waajiba inta waa inta faral faralka ahayd ama waajibka ka ahayd janaabada markuu qofka nool laga qabaysanayo qofka noolba qabayskiisa janaabadii iyo xaydkii iyo jirka o dhan oo biyaha la gaarsiiyahayd waanan soo marnay ba qofka maydka min baabi awlaa weye oon qabays wada waajibe shardiga labaad wa akmaluhu sida u kaamilsanna leh an yaqsila waa inuu dhaqo saw-atayhi labada xool foolxuna cawradaa labada meelood ee kaadiya saxarada saw-atayn la yidhaahdaa labada xunxun ee fulfoosha xun ee araggoodi iyo faydidoodii foosha xun tahay kuwaa marka hore in la dhaqa weeye kow wa an yusiira alqadara wasakda waa inuu ka zuuliyo min anfihi sankiisa waa laba wa an yatayuwadiahu waa inuu u weyseeyaa waa saddex wa an waa inuu mariyaa bis badanahu jirkiisa bisidri geed gobka ama caleentiisa ama saabun wixii lamida ah. wa an yasuba almaa biyo waa inuu ku shuba calayhi korkiisa halaathan saddex jeer uu yaraan saddex lagu dhaqo way kaas u kaamilsan ama mas'alada asaw-ateynka in la dhaqo waxay dhaheen qiyaasan cala alxayi filistin jaa i bacda qadaa ilxaaja in wax kasoo baxeen baa dhici karta waxma ogaan karo qofkuna intuusan tahaaro qaadanin nooliba inuu iska hubsado hoosoo nadiifiyo istijaystaha sunno ahayd qiyaasan caleyhi waay laba waa in qadarkiiyo wasakda sanka laga bixiyo laga dhaqana iyadana waxa way listixbaabi lmadmadati walistinshaaqi qabla alwuduu waa loo weyseyn rabaa sidii qofkii noolaabaa loogu weyseynayaa weysadana waxaa sunnaa inay ka horeyso sandaarsigii iyo luqluqashadii tanna sidii waay waa in loo weyseeyo wa an yuwadi'ahuna inuu weyseeyana isna waa xadiidka umucadiye gabadha nabiga markay dhaqayeen sal ly slam ee bukhaari ay muslim wariyeen nabigu wuxuu ku yidhi ibda'na bimayaaminiha wa mawaadic alwudui minha midigteeda ka hormariya iyo meelaha weysada qodobka uu yidhi wa an yudlika badan badanahu bisidrina xadiidka umucadiyana waan kusoo marnay iqsilnahaa halaaan aw khamsan bimaain wasidrin waan soo marnay bimaain wasidrin waan soo marnay waxaan kaloon soo marnay ninkii ay hashiisu jebisay in la yidhi dhaqa bimaain wasidri ku dhaqa wakafinuhu fii thawbeyh tan ugu dambaysa saddex jeer biyaha in lagu shubo weeye yana xadiidka mucadihi kusoo marnay wayan waxay yaksilnahaa halaathan aw khamsan aw akhara min dalika saddex ama shan ama wax ka badan dhaqa intaasoo dhani waxay ku tusaysaa in dhaqitaanka saddex jeeri uu ku filan yahay ugu yaraan wixii ka badanna manaa saddex jeer inay sunnada intii ugu yaray tahay wixii ka badanna la ziyaadin karayo kadib mualifku raxima allahu tacaala wuxuu u gudbiyey fasal kale oo kafanka la xidhiidha haddii dhaqitaankii aan dhamaynay waa inaan kafankii samaynaa marka la kanfaya haddaba wuxuu yihi aqalulkafani kafan waxaa ugu yar thawbun mara weeye iyo cumuhu jirkiisa wada gaaraya jirkiisa mara wada gaadhaysa inay ku filan tahay oo la doonayo dalabku u yahay haddii la kari kara weeye oo jirka meydka dhammaantii la asturo ay tahay waxaa uu daliilay qisadii muscab ibni cumayr radi allahu canhu a ardaa uxud markii la dilay ee nabigu saxaabadu waxay yidhaahdeen khabaab arati rag lamida waxaan ku kafanaan weyne hal maro uu watay maahane haddaan madaxa ka saarno lugaha banaanaan haddaan lugaha saarnana madaxaa banaananaya nabig ala wuxuu naamuray marka inaan madaxa kaga dadno lugihiisana geedka idkhirka la yidhaahdo ama dhurba ama maar midaa tiraahdaba inaan lugaha kaga dadno haddaba in la wada qariyo in loo baahayaad karatay kan duruufun baa keentay de waa la kari waayey maradii haddana in lagu daday inay ahayd bad halkaa ka garatay dhirka hosishik dhan in la asturay inay waajib tahay iyuu xadiidkaasi ku tusaya wa akmaru kan u kaamilsan lirajuli ninkana halaathu lafaaif saddex maro oo ku duubma waayo oo mid waliba ku duubmayso keligeed ku filanta iyana waa xadiidka caaisha ee bukhaari iyo muslim wariyeene ay tidhi rasuulka waxaa lagu kanfay sal ly slam fii halaathati ahwaabin yamaaniyatin biidin saddex maro oo yaman laga keenay dharka yaman lagu sameeya oo cad baa nabadi lagu kanfay qamiis iyo cimaamad midnana kuma jirin saasa ugu kaamilsan sidii nabiga loo kanfay sal alla alay wasalam walilmar'ati haweentana qamiisun qamiis iyo wa khimaarun hagoog iyo waxaa madaxa korka looga dado iyo wa isaarun hoosgunti iyo wa lifaafatani laba maro baa u fiican laba mari saddex kale oo midna madaxa gaar u tahay midna hoos gaar u tahay midna cabuur ahaan qamiisku waa cabuur ahaan ay uga dul xirato waxay u daliishadeen fuqahadeenu xadiidkii layla binti fi thaqafiya imaam abu daawud iyo sunankiisa ku wariyay axmeda fi musnadihi ku wariyey waxay tiri waxaan ku jiray dadkii dhaqaya umu kalsuum binti rasul sal slam markay geeriyootay nabigu markii horreysay wuxuu na siiyey alxiqaa doosgunti uma dirca cambuur buu na siiyey uma alkhimaara kii madaxa lagu dadayuu na siiyey uma almilxafata go- weyn oo lagu duubay buu na siiyey uma udrijat bacdu fi thawb alaakhar maradii kalaa korka looga duubay shantaas ahayd bay tiri rasuulka ilahina albaabka agtiisuu fadhiyayo mid mid buu noo siinayey xadiidkaa sanadkiisu nawowi isagu wuxuu leeyahay fi lmajmuuc xasan xasanadkiisu waa xasan ilaa rajulan lam ataxaqaqu nin baanan meel la ku hubsanin buu yihi sanad ka mida marka laga reebo ninkaasi waxaa layahay nuux ibni xakiim athaqafi waa nin majhuula waa daciif xadiidku haddaba dacfigu waa yasiir fudud weeyo halkaa nin oo daca jahaala ku jirta weeye jamhuurta fuqahaduna wixii fadaa'il acmaala axaadiidta saas oo kaleete dacfiga ku jiraay way u daliishadaan intaasina wuxuu kaga baxay mualifku arkaantii maara ka kafanka midii ugu caamsanayd maanaa ugu fiicnaa sida ugu wanaagsana loo kafo kadib wuxuu galay salaadii haddaan dhaqnay oo aan kafannay waxaa soo hadhay waa inaan salaad ku tukanno kadibna waa inaynu qabriga maydka aynu aasno intaasi buu cashirkeenu maanta ku egyahay inta kale salaadiyana cashirka dambe insha allahu tacaala saddex iyo tobnaad ayaynu isugu iman doonaa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbihi wasalam subxaanaka allahuma bixamdig ashhadu an laa ilaha illa ant astaqfiruka wa atuubu ilayk